بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وبتوفيقه وحان قبل الله بين آيات بقول كنتم يأفر إلى آيات بقول لحدا إيشان وصورة آل عمران marka aayaddan aan ka bilaabayna aayadda horey ku xidhan tahay ilaahay waa idiin rumay walaqad sadaqakum allahu acdaa markaad dabar goynayseen minkum man yuriidu dunyaa wa minkum man yuriidu alaakhira walaqad cafaa cankum alla waa idin saamaxay wallaahu alla duu fadli fadlikum saaxiiba wey cala lmuminiina id wakti buu alla idin saamaxay ama id wakti bay ahayd waktigii aada dagaalka ku jireen tusciduuna aada aada ugu fogaateen walaa talwuuna aydaan ku leexanaynin calaa axadin tusciduuna ficilku mucaddu u muuqda laakiin waxaa min ascada wuu fuushiiyey wey haddii macnihiisa dhabtaa la raaco laakiin hadda waxaa wey aada baad u fogaateen wey id waqti tusciduuna aada ku fogaateen buurta fuulideeda walaa talwuuna aydaan ku leexanaynin calaa axadin qofna warasuulu rasuul allana yadcuukum uu idinka dhawaaqi fii ukhraakum xaggiina dambe faasaabakum alla wuxuu idinku abaalmariyey qaman murug biqamin waxaa weeye labada murugood nabigii baa la dilay mar baa la yidhi dad badanina way ka dhinteen murugtiibaa isugu darmatay qaman murug biqamin murug murug lagu daray maxaa sidaa alla uu u yeelay likay maxaa qamiga alla idinku riday likay laa taxsanuu si aydaan u murugoonin calaa maa faatakum idinka idaan uga murugoonin oo markii nabigii maxamed baa la dilay sidan dhibku gaadhay murugtaas waxay idinku dhacday murugtaa cusub inaydaan waxa waktigaa ka horeeya aydaan ka fikirinba oo wixii hore de waa badiloobiba wallahu alla khabiiru wuxuu og yahay bimaa tacmal waxaad amasanaysaan uma anzala markii murugtaa faraha badan idinku dhacday anzala wuu dejiyey allah calaykum min bacdi alami murug kadib amanatan aaminimo iyo xasiloonaan qalbi xasiloonaan nucaasan dheelalow buu alla idinku soo dejiyey yakshaa daboolay daaifatan qayb oo minkum idinka kamid a ah, oo kuwii muminiinta ahaa wa daa'ifatun qaybna qad ahamathum waxaa walbahaargelisoo murug gelisay anfusuhum naftoodii yaa murug wax kalaba qalbay kumahayaan seed maanta u baxdaa mooyaane yadunuuna waxay u malayn bilaahi alle u caqiidaysan yihiin ayr alxaqi xaq waxaan ahayn oo ilaahay nabiylahi maxamed inuuna u gargaarayn iyo caqiidaysan yihiin dana aljaahiliyati wey jaahiliga malihiisii jaahiligii gaalada ahaa ee diintu inay gargaar hel ayna la ahayn yaquuluuna waxay dhihi hal lanaa ma noo sugnaaday min alamri maamulka iyo talada min shayin wuxuuni ma nooga sugnaaday talada wuxuun ma ku leenahay qul waxaa kullahu dhammaantii lilah alla usuga meesha waxaa weeye markii murug fara badani ku dhacday ya alla subxaana watacaala iyagoo safkii ku jira yay lulma ku dhacday lulmadu waxay calaamo u tahay aaminnimo qalbigoodiibaa xasilay way gameenba abu alxe waa ku leeyahay alansaari seeftaa iga dhac waa lulmoon buuli seeftaa iga dhici markaasaan soo qaadan intaasoo goorba Eh, ninka la yidhaahdo eh, muctab muctab la yidhaahdo ibilbahaarkiis low kaana min amri shayn saasuu dhihi doonaa marka alla subxaana watacaala dheelalowgaasaan idinku sameeyey qayb idinka idin way gameen waxa weeye qalbigoodiibaa dego cabsidiibaa ka baxday qaybna naftoodiibay ka walbahaarsan yihin yacni inay seexdaan daaye argagax baa ku dhacay oo tolow seed bixin doontaas maxaad yeeshaan maxaa meesha idin keenay allah waxay u caqiideynayaan inuu inuu waxaan xaq ahay baa alla ka caqiida nabigiisa u gargaarayn waa dhanigii jaahiliinta markaasay leeyihin talow talada haddaan wax ku lahaan talada wax ma ku leenahay bay leeyihin ilaahay markii murugtii idinku dhacday uma anzala wuu dejiyey calaykum korkiina min bacdi alami murug dabadeed amanatan aaminnimo qalbi xasiloonaan nucaasan dheelalow buu idinku dejiyey waad lumooteen noocaasoo yakshii daboolay daaifatan qaybo minkum idinkiin ka mid a waa intii qalbiga wanaagsadeen muminiinta ahayd wa daa'ifatun qaybna qad ahamahum waxaaba murug geliso walbahaar gelisay anfusuhum naftoodii oo talow maxaa meeshan la keenay low kaana min alamri shay-un yadunuuna waxay u malaynayaan bilaahi u caqiidaysan yihiin danigu waa caqiido bilaahi alle khayra alxaqi waxaan xaq ahayn bay alle u caqiidaysan yihiin inuu nebigiisa u gargaaraynin bay la tahay dhanna aljaahiliya jaahiliga malahiisii wey gaalada jahili hadaad maqsho waa gaalo jaahiliga malahoodii wey alla inuuna nebigiisa u gargaaraynin yaquuluuna waxay dhahayaan hadda waagaas baa la joogaa laakiin naga haddaa lainoo sheegi markaa nabiga loo sheegay yaquuluuna waxay odhanayaan hal lanaa ma noo sugnaaday tolow min alamri maamulka iyo talada xaggiisa min shayin wuxuuni ma nooga sugnaaday in yarna tolow ma ku leehay qul waxaa tidaa baa layidhi nabi maxamed ood u sheegtaa ina almra amarka talada kullahu dhammaantii lilaahi allo u sugnaaday saa ku dhabaal idinku talada waxba kuma lihiin yukfuuna waxay qarinayaan fii anfusihim naftooda maa laa yubduuna waxayna u daahirinayn laka adig waxay kuu qarinayaan waa maxay alla maxaa meeshana keenay haddaanu talada arrin ku lahaan lahayn meeshan maba nimaadneen bay kaa qarinayaan hoos ahaan fii anfusihim naftooda dhexdeeda maa shay laa yubduuna laka adiga ayna kuu daahirinayni waa maxay waxayna daahirinaynin yaquuluuna waxay leeyihiin low kaana lanaa hadduu noo sugnaan lahaa min alamri maamulka shay-un shay maa qutilnaana laguma dileen haahunaa halkaana laguma dileen haddaan talada wax ku lahaan lahayn markii horeba dagaalka maanaan soo raacneen talada de waxba kuma lihin way cabsadeen marka waxay usoo raaceen muminiintay ka cabsadeen munaafiqnimadooda inay cadaato yay ka yaabeen saasay usoo raaceen markii horeba allah wuxuu leeyahay yaquuluuna waxay leeyihiin low kaana lanaa hadduu noo sugnaa noo sugnaan lahaa milan amri talada iyo maamulka shay-un wuxuun maa qutilnaana laguma laayeen haahunaa halkan qul waxaad ku tidhaahda low kuntum haddaad ku sugan tihiin fii buyuutikum guryihiina labaraza ladiina kuwii way soo bixi lahaayeen kutiba lagu qoray lagu waajibiyey calayhim dusha alqatlu dilka ilaa makaanu lagadkoodii meelahay ku dhici lahaayeen madac waa meesha lagu dhaco eh, af soomaali markii la yidhahdo waa makaanu lagad meeshii yani lagu dhici lahaa makaanu jiif iska dheh makaankuna waa carabi qul waxaad ku tidhaabaa layidhi low kuntum haddaad tihiin ahaan lahaydeen fii buyuutikum guryihiina ood xataa halkaa joogi lahaydeen labarasa way soo bixi lahayn aladiina kuwa kutiba lagu waajibiyey calayhim dushooda alqatlu dil ilaa madaajici meelahay ku dhici lahaayeen ah, waa kii xadiidka baa wuxuu ah ruuxa meesha lagu dilay caqligaa laga qaadaa meesha lagu dili meesha b meesha lagu dili caqligi baa ka tigo meeshuunbu aadi markuu meeshii tagu sidii ku dhimanaya malaku jibri malaku mowt yaa nabi ciise nin ag jooga yu arkay sulaymaan buu ahaa markaasuu yidhi rasuul allow waxaan rabaa daba intaa la iqaado meel fog in la geeyo malgiina meesha lagu argagaxay malkiibaa qoslo wuxu uu yaabay waxaa lagu yidhi saacaddan la jooga ninkaa meel hebl nafta kaga soo qaad baa la yii meel hebl waa la qaaday meeshii baa la geeyey halkiibaa nafta laga qaaday macnaha ninku meeshuu ku dhimanayo si khiyaar la loo keenayba wuu soo baxaya allah wuxuu leeyahay waliyabtaliya ilaahay wuxuu idiin imtixaano dagaalka idinku waajibiyey oo dagaalkani u dhacay liyabtaliya allaahu alla inuu imtixaano suduurikum qalbiyaalkiina waxa ku jira inuu imtixaano oo munaafiq iyo muminka kala saaro waliyuhaxisa inuu soo daahiriyo maa fii quluubikum qalbigiina waxa ku jira waa kala laba imtixaanku waxaa laidiin imtixaanayaa qalbigiina waxa ku jira yaa cadaanaya inuu nifaaq yahay iyo mumin yahay muminiinta munaafiqiinta kala soomi waxa qalbigiina ku jira banaanka lasoo dhigo wey ood afka kaga marka waa isku way isku dhadhow yihiin ilaahay wuxuu idin imtixaanay dagaalkan idinku ibtileeyay liyabtaliya allahu alla inuu imtixaano oo soo daahiriyo maa fii suduurikum qalbigiina waxa ku jira nifaaq iyo sidqi waliyumaxisa uu daahiriyo maa fii quluubikum qalbigiina waxa ku jira afka kaga hadashaan wallaahu allana caliimu waa og yahay bidaati suduuri qalbiyaalkiina waxa ku jira marka qalbigaaga waxa ku jira hadduu alla og yahay maxaa ka qarsoon alla subxaana watacaala beri baa wadaadaan la joogi jiray oo indhala-aa waan yaraa dhowriy toban jir baan ahay yaa la qalbigaagu arkaa markaasaana ma arko hadduu qalbigayga uu arko hadduu qalbigayga arko bidhaantaydaba ma garan kare waa kuma waa heben maxaad doonaysay baan beri baan ano yar baan caruuraan idhi ina aladiina kuwa tawallow jeedsaday oo minkum idinkii idinka mid ah yowma ltaqa ljamcaani labada jamac markay kulmeen jamaacatu lmu'miniin iyo jamaacatu lkufaar inama istazallahum waxaa simbirixiyey ashaydaanu shaydaan bibacdi maa kasabuu dembigii ay kasbadeen qaar qayb ka mid a looma wada qabanin dembigii waa rumaadii meeshii la fadhiisiyey ka caratay marka dhibka waxa keenay qaarkiin waxa baxsigii kala cararka keenay waa dembigii aad gasheen qaarkii walaqad cafa allaahu canhum ilaahay waa ka cafiyey kuwaa cararay ilahay waa ka cafiyey subxaana watacaala in allaha lakafuurun ka dhaafan weeye xaliimun oo dulqaad badan oo idinkoo sidaa yeelay oo cararay yuu alla idiin dulqaatay marka qolada maalintaa carta way fara badnaayeen way fara badnaayeen marka dembiga loo qabtay markay khilaaf keeneen oo qoladii meeshii la fadhiisay ay ka carareen khilaafkii baa saameeyey dhibaatada ma keenay oo markii u horeysay fooda laysdanay waa ka gaaladii lala kacayo xoolahoodii qayb kamida gacanta lagu dhigay ee intii calanka wadoo dhan la laayay markay qoladii meeshii ka baxeen khilaaf ka yimid yaa kala cararay wey in aladiina kuwa tawallow jeestaday jeestay oo minkum idinkaydan kamida yowmaltaqal jamcaani labada jamc maalintay kulmeen jamcu lmuminiina iyo jamcu lkufaar inama stazallahum waxaa simbirixiyey simbiraxada waxaa la adoo socdo si aadan ku talagelin inaad wadadii ka baxdo waxaa simbirixiyey oo leexiyey ashayaanu shayaan oo muxuu shaydaan u leexiyey bibacdi maa shay qaarkii kasabo ay shaqaysteen walaqad cafa allaahu canhum alla waa ka saamaxay in allaha alla subxaana watacaala kafuuru ka dhaafo xariimu oo dulqaadka badan waxaa la yidhi cusmaan binu cafaan binu abilcaas binu umaya yaa maalintaa dadkii cararay ka mid ahaa cabdiraxmaan binu coof bn cabdicoof labaduba casharatu mubashiriintiibay kamid ahaayeen oo cusmaan binu cafaanna nabigu la qabiil ahaa cabdiramaan binu coofna nabiga reer abtigii buu ahaa yaa hadal dhex maray markaasuu cabdiraxmaan intuu nin diray buu ku yidhi waxaad ku tidhaa maalintii beder kuma aadan jirin aniguse waan ku jiray maalintii uxudna waad carartay aniguse ma cararin maalintii shajaratu shajaratu ridwaan xudaybiya maalintii nabigu dadka kula ballamay dagaalka uu kula ballamayna ma aadan joogin cumaan binu cafaan wuxuu yidhi maalintii uxud cararkaan cararay waa dhab laakiin ilahay wuu isaamaay wuu isaamaay bu taa dhibkaba qabuud maalintii bederna ruqya oo gabadhii nabigu dhalay oo mariid ahayd yuu nabigu yidhi bu hi haka tegin gabadhaa wuxuu igu daray buui qaybtii aniimadii qaybtii la helay wuu igu qoray buui markaa nin joogay baan ka ah, taas darteed baan u dibdhacay maalintii shajaratu geedkii xudaybiya haddii nin iga laandheeraysan oo iga qiimo badan uu jiro makaa loo diri lahaa buui nabigaa maka ii diray buui inuu bal soo eego qabiilkooda aada u deganaada reer cabdimunaaf inuu maka bal soo eego nabigi iyana markaa dagaal kuma tala gashana ay ku talagashan inay cumraystaan waaka markii dambe heshiis dhici doona inuu soo eego bal waxay ku sugan yihiin isagaa qabiilkiisu la dheerayaho la dilaynin markaa nabiga gacantiisii midigta ahayd iyo tii bidixdahayd intuu saari taasi waa cusmaan tanna waa taydi oo nabiga ballani qaaday marka wuu ka gar midna dhib ima haysto marka dadka carabi ka mid aha in aladiina minkum yowma altaqa aljamcaan inama istazallahum waxaa simbirrixiyey oo leexiyey oo lugta dhabaha uga qaaday ashaydaan shaydaan bibacdi maa shay kasabo ay shaqaysteen walaqad cafa allaahu anhu alla waa saamaxay in allaha alla kafuurun ka dhaafo xaliimu badan yaa ayuha aladiina aamanuu muminiintii fiicnayde dhowri sideetan aayadood baa yaa ayuha ladiina aamanu waa ammaan la ina ammaanay laa takuunuu ha ahaanina kaladiina kuwii kafaruu gaaloobay wa qaaluu ku yidhi liikhwaanihim walaalahood idaa darabuu markay socdaan filardi dhulka aw kaanuu ayyihiin huzan kuwa duulimaada markay walaalahood saa ku yidhi low kaanuu hadday ahaan lahaayeen cindanaa agtayada maa maatuu maba dhinteenba wamaa qutuluu lamana laayeen maxay sidaa u leeyihiin liyajcala allaahu ilaahay inuu yeelo daalika hadalkaa ay leeyihiin xasrata qoomamo fii quluubihim uu uga yeelo hadalkaa ay leeyihiin inuu qoomamo ku noqdo iyo murug baa alla sidaa u yeelay wallaahu alla yuxyii wuu nooleeya yumitu waanu dilaa dagaalka la galaayo waxma disho in dagaalka laga hadhaana waxma noolayso ka wax nooleeyo waxna dila waa allah wallaahu allana basiirun wuu arkaa bimaa tacmaluun waa munaafiqiintii bay ahaayeeno darabuu iyo qusan darabuudu waa socodka dhee darbi daraba fil ardi marka la yidhaha socodka dheeroo fog baa la yidhaha daraba duulimaadkuna inuu fog yahay inuu dhow yahay labada waa mid sidaa darteed baa loo kala qaaday allah subxaana wa tacaala markay dhulka walaalhood socdaan ama ay duulaan hadday agtayada joogi lahaayeen ma dhinteen lamana laayeen ilahay muxuu sidaa ugu ilahmay hadalkaa maxay u yidhaahdeen yaa ayuha aladiina aamanuu dadkaa muminiinta aho laa takunuu ha ahaanina kaladiina kuwii kafaru gaaloobay oo munaafiqiinta ahaa waqaaluu ku yidhi liikhwaanihim walaalahood xaggooda ka yidhi idaa darabuu markay walaaluhu socdaan filardi dhulka ow kaanuu ay ahaadaan qusan kuwa duulimaada hadalkoodii waa kan qaaluudii low kaanuu hadday ahaan lahaayeen cindanaa agtayada maa maatuu ma dhinteen wamaa qutuluu lamana laaye marka wuxuu alla sidaa ugu ilhaamiyey liyajcala allaahu alla inuu ka yeelay daalika hadalkaa ay yidhaaheen xasrata qooman fii quluubi ila waxtari maayo alla haddayna ag joogi lahayn ma dhinteen qoomamo unbay iyada ku yahay iyo naxdine wax uu tari ma wallaahu yumiitu waana dila waxa wax dila waxna nooleeya waa allah ee dagaalku wax ma dilo dagaal la-aantuna waxma nooleysho wallaahu alla bimaa tacmaluuna waxaad camalka basiiru wuu idinlakaayo wuu idinka abaalmarin walain qutiltum haddii la idin laayo fii sabiilillaahi alla dartiiyo jidkiisa la idinku laayo aw mutum aada iskiin u dhimataan idinkoo fii sabiilillaahi ku jira lamakfiratun dambi dhaaf oo minallaahi allihii xaggiisa ka ahaatay iyo waraxmatu raxmad baa khayru ka khayr badan mimaa yajmacuuna dadku waxaanay urursanayaan adduunyada marka meeshaa macno yar baa ku jiro haddaad dhimataan makfiro alle baad u tegaysaan wey haddaad dhimataan idinkoo dar alla ujiga ama la idin laayo yakfir lakum baa meeshaa ku jirta jawaab marka dembi dhaafkaa u alla idin siinayaa idinka khayr badan adduunkaba inaad joogtaan taasaabaa idinka fiican walain qutiltum haddii la idin laayo fii sabiilillaahi wadada alla idinkoo ku jira laidinku laayo uma ow mutum ama aada dhimataan waa dambi dhaaf wey macnaha lamakfiratun dambi dhaaf oo min allaahi alla ka ahaatay waraxmatu raxmad baa khayru ka khayr badan bimaa yajmacuuna waxay ururinaya adduunyada joogaan markaa macnuhu wuxuu ka dhigay hadii laidin dilo idinkoo alla darti u socda ama iskiinba u dhimataan de idinkoo jihaadkii ku jira dee dambi dhaafkii allaad u tegaysaan waxba lubaharyuna jirin walain mutum haddaad dhimataan ow qutultum laidin laayo lailallaahi alla xaggiisaa tuxsharuuna laidin shirin hadalku waa sida marka dhimashadan iyo iska dhimashadan waxaa fiicanun inaad alla dartii aada u nooshihiinoo jihaad alla ku jirtaan alla darti u socotaan allunbaad kolley tegaysaan marka allana khayr baa idinka horeeya dadkiina mujaahidiinta aho walain mutum haddaad dhimantaan aw qutiltum laidin laayo lailallaahi alla xaggiisaa tuxsharuuna laidin shirin allah wuxuu leeyahay nabiga dee saxaabadiisu way badnaayeen wuu u dulqaad badnaa kaba kala tegi jirin fa bimaa raxmatin raxmad darteed oo min allaahi alla xaggiisa ka ato adiga raxmad qalbigaaga geliyey yaad lintan lahum ugu dabacday ugu jilicday nabigu wuu u dabacsanaa saxaabada walow kunta haddaad tahay fadan fadan mid hadal qallafsan haddaad tahay haliidalqalbi qalbi qalalan lam faduu way ka kala didi lahaayeen min xawlika hareerahaaga way ka kala diidanahay eefafu iska dhaaf canhum xaggooda kii edab dara ka timaado wastakfir lahum u qufnaan dalab washaawirhum la tasho filamri amarkana kula tasho idaa cazamta markaad go-aamiso adalka hadalka amarka fatawakal tala saaro cala allah alla tala saaro in allaha alla yuxibu wuu jecel yahay almutawakiliina kuwa alla tala saaro sifadan waa sifadii cabdullaahi binu camar tawreed markuu iaa maa kaana fadlan walaa aliidan walaa saaaban iadii uu ku ariyay tawreed sifadii nabiga wey marka nabiga waxaa layidhi hadaad nin hadal kulul tahay oo qalbi qalaf labadoodu fadli iyo qaliid waa isla adayg ee midna waa hadal qalafsanaan midna waa qalbi adayg way kaa kala didi lahayn marka e, haddii waxuuni ay kaa tabta ad waxuun ka tabato aada ubatutid oo u dulqaad marka hore horta saamax oo wixii ay sameeyeen ka saamax kadibna u dembi dhaaf dalab nadiif markay noqdaan la tasho markaa hore iyagoo dembigii ama loo qufraan dalbin oo la cafiin haddii taladooda waa iska habhab weyn markay nadiif noqdaan oo la saamaxo ood heshiisaan markaa la tasho wey markaa taladooda waa sax wey fa bimaa raxmatin raxmad sababteed oo min allaahi alla xaggiisa ka ahaatay yaad linta lahum ugu jilicday ugu dabacsanaatay walow kunta haddaad tahay fadan mid hadal qallafsan qaliidal qalbi qalbi adagoo naxariis lahayn la fadlu way ka kala didi lahayn min xawlka hareerahaaga facfu canhum saamax bal marka hore haddaad uxuun ka tabato wakfir lahum u dembi dhaaf dal markay nadiif noqdaan ushaawirhum la tasho fil amri umuuraha iyo talooyinka la tasho marka ninka lala tashanayo waa inuu caaqil yahay waayo aragna yahay daacadna kuu yahay wey ninkaad la tashanayso waa saddexda waa inuu qof caqli la yahay waayo aragna yahay nin waxyaabo badan usoo joogay waa inuu yahay adigana daacad ku ahoo aan cadow kuga ahayn qofkaa la tashan wey manigana saxaabadiisu saasay ahayen idaa cazamta markaad go-aamiso bacda almushaawara talada kadib markaad go-aamiso fatawakalta la saara cala allah oo amarkii hore ka fuli weyn markaad go-aamiso idaa cazamta markaad go-aamiso intaad tashataan oo ra'yigiina isu ururisaan aad go-aamisaan go-aamiso fatawakal cala allah alla tala saaro in allaha la yuxibu wuxuu jecel yahay almutawakiliina waayo badan buu nabigu la tashay maalintii beder xaggaynu degnaa buu yidhi markaasuu meel aan biyo bay degeen yaa rasuulallah halkaa biyaha aynu nimanka ka degna buu yidhi wuxuu weydiiyey meeshan ma wax baynu ku degnay mase waa talo may waa talo yidhi halkaa aan degno maalintan uxud waa kii la tashaday oo war mayaynu baxanaa mase waan iska joognaa maalmo badan buu nabigu la tashaday muminiintana waxaa loo baahan yahay inay sidaa u wada tashadaan isu daacad ehe isku sii wax u rabta in yansurkumullah alla hadduu idiin gargaaro falaa qaaliba wax idinka adkaan karaa ma jira lakum idinka hadduu alla gacan idin siinayo cidino idinkama adkaan karto wain yakdulhum hadduu idin hoojiyo oo gargaarkii uu idinka daayo faman daa axadkeebow aladii ka ahaaday yansurukum idinka gaari min bacdii min bacdi khudlaani intuu alla idin hoojiye kadib aryaa idin gargaari cidna ma jirto allahuma laa maanic limaa cayta walaa mucda lama manac wax kuu gargaara ma jirto in yansurkum allah hadda inaguna waa sida un ilaahay un baynu gargaar ka doonayna waxaa la rabaa inaynu gargaar ilaa ka doonno aynu ogaano gargaarka inuu alla hayo subxaana wa tacaala in yansurkum allah alla hadduu idin gargaaro falaa aaliba wax idinka adkaan karaa ma jiro lakum idinka idinka qaad noqon karaa wain yakdulkum hadduu idin hoojiyana faman daa waa axadkee aladii axadka yansurkum idin gargaari min bacdihi min bacdi khudlaanillahi ilaahay hoojintiisa wa cala allaahi alle subxaana wa tacaala falyatawakali lmu'minuuna mu'miniintu ha tala saartaan hawlkastay ku jiraan jihaad markay ku jiraan markay banaanka fadhiyaan shaqo oo dhan markay qabanayaan allah ha tala saartaa hadda tala saaradu asbaabta in la daayo ma aha dad baa waxay u fahmeen ilaahay tala saaradkiisa asbaabta ruuxku hadduuna asbaab samayn alla maba tala saaraninba waa inaad asbaab ku jirto bilmetel beer baa tabcaysaa beerta intaad qaadato alaabtii iyo dibidii iyo wixii qaado alla tala saar inuu alla kuusoo bixin doono jihaad baa ku jirtaa hubkaagii intaad qaadato inuu alla ku gargaali tala saaro safar baad ku jirtaa alla inuu kuu saali u talaqaa waa ka nin saxaabi ah oo neef wataa u yimid saxaabadii neefkiibuu sii daayey markaasuu war maxaa usii daysa nabigu ilahay baa u tala saarto yii soo qaboy horta xidh markaad dabarto alla u tala saaroy sidaasoo kale wa calallaahi alle falyatawakkal ilmu'minuuna muminiintu ha tala an yaqula inuu khayaano waman yaqlul ninkii khayaana yaati wuxuu la imi bimaa qalla wuxuu khayaana yowma alqiyaama adduunka ninkii khayaamo sameeya oo xoolo dad leeyahay khayaana wuxuu khayaanay aakhiru keeni uma tuwafaa waa loo oofin loo dhammaystiri kullu nafsin naf kulligeed maa kasabad waxay shaqaysatay wahum iyagana laa yudlamuuna laga dulmi maayo waxay shaqaysteen laga dulmi maayo xaq ayna lahayn dembi ayna lahayna la saari maayo khayr ay leeyihiin ayadu wax yar tilmaamaysa baa layidhi maalintii beder iyo waxay ahaydba haniimadii yaa qadiifad laga dhex waaye qadiifad yaa laga dhex waaye markaasay dadku yidhaahdeen male hadday hanti hor un iyagu nabigu khaain bu ahaa male nabigaa malaha qaaday hanti hor ahaan nabigaa qaaday bay is yidhaahdeen aayadanaaba timidba nabi inuu wax inagana inaynu sidaasoo kale ku dayano khayaanada iska ilaalino yaalidooni waa kan la sheego qof kasta oo khayaano sameeya qiyaamahum buu la wuxuu khayaanay wamaa kaana uma sugna owlan uma aha umana banaana linabiyi nabi an yaqulla inuu khayaano waa wax la qariye garo waman yaqlul qofkii khayaana yaati wuu la ima bimaa qalla wuxuu khayaanay yowma qiyaama uma tuwafaa waa loo oofin kullu nafsin naf walba maa kasabad waxay shaqaysatay wahum dadkana laa yudlamuuna la dulmi maayo afaman itabaca ridwaan allah allah wuxuu leeyahay afaman had itabaca raacay ridwaan allahi ilaahay raadli ahaanshihiisa raacay macnaha wuxuu alla raalliga ka ahaan raacay kaman qof oo kale weeye min allaahi alla xaggiisa kala noqday wamawaahu meesha u hoyan doonaana jahanamo jahanamo weyn wabisa waxaa xun almasiiru meel loo ahaado oo lagu dambeeyaa xun marka wuu dadku markuu waagu baryo xagga allah loo kaci gobolku markuu dhacan xagga allah loo kaci allah wax loo doonan khayr loo doonan marka daadna naftooda allay ka gadiyo khayr bay la soo noqonayaan kuwana cadhay shaydaan bay naftoodii ka soo gadi marka way soo noqdeen tu waa sidaa alla markii wax la wada weydiisay shaydaan bay iyagu ka gadeen xaasay la soo noqdeen marka ma sinna qof ilaahay wuxuu raalliga ka ahaa raacay iyo qof wuxuu alla u cadhaysnaayo alla necbaa raacay dee qofkaas waa ahlu naar waa jahannama wey afaman axad itabaca raacay ridwaan allahi ilaahay raadi ahaanshihiisa raacay yani wuxuu aral raalli ka yahay kaman qof oo kale miyuu yahay baa la noqday bisakadin oo suuqa markuu tegey cadho la soo noqday min allaahi alla xaggiisa kala soo noqday wamawaahu meeshuu ku hoyanayahay oo saldhiga u jahanamo weeyaan wabisa waxaa xun almasiiru ahaanshoa xun meel loo ahaado aya aya wey waa aya xun hum dadku darajaatu darajooyin wey cinda allaahi alla agtiisa wallaahu allana basiirun wuu arkaa bimaa yacmaluuna waxay amal falaan hum darajaat ehlunaarku waa darajaad darakaad baa naarta laga cabiraa mu'miniintuna ehlujannuhuna waa darajaad marka darajaad kor weeye muminiintu kor bay u dallacay ehlunaarkuna hoos bay u dallic oo midda u koraysa jahanamo le horta naaraha kulligoodba jahanamo markii le naaraho dhan way soo gelay laakiin haddii magacooda lakala qaado dabaqada u saraysa jahanamadu dabaqadaa u saraysa waxaa geli dadka muwaxidiinta ah ee naarta la gelinayo ta ku xigta waxaa geli nasaarada iyo waxaa weye munaafiqiinta uhooseyn ina almunaafiqiina fi daraki lsfal markahum darajaatu waa sida darakaad weeyo way kala hooseeyaan oo melaba meeshay ka hooseysaa elunaarka ka xun muminiintuna waa kor loo kici hum dadku darajaatun darajooyin bay kala leeyihin cinda allah alla agtiisa gaal iyo mumin wallaahu allana basiirun wuu arkaa bimaa yacmaluuna waxay camal falayaan laqad mana allaahu alla wuxuu ku galladaysay oo uu siiyey wy galladaysu wixii lagu siiya laydhaha gallad gallad baan kuu leeyahay laqad mana allaahu alla wuxuu ku galladaysay cala almu'miniina mu'miniinta id wakti buu galladaysay bacasa uu ka diray ka bixiye fiihim dhexdooda rasuulan rasuula min anfusihim naftooda kamid a oo luqada isku luqo iyo isku jir ay yihiin yatluu ku dul aqriya calayhim dushooda aayaatii aayadihiisa ku dul aqriy wayuzakiihim dahiriyo xumaanta ka waanin ila way dahirmayaane wayucalimuhu wuxuu bari alkitaaba kitaabka qur-aanka ah iyo walxikmata cilmiga naafic xadiidka nabiga ah wain kaanuu waxay ahaayeen min qabli hor in xaaliya shani kaanuu waxay min qabli hor lafii dalaalin baadi mubinun oo cad haddii inta shardiya laga dhigana wa in kaanuu haba ahaadaan min qabli hor lafii dalaalin mubiin ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu inagu madno sheegtay rasuul aynu afgaranayn marka min anfusihimta haddii quraysh la min anfusihim naftooda ohoy abtirkiisa iyo ammaanadiisa iyo waxalba yaqaaniin laakiin waxaa ka fiican min anfusihim bani aadamka lamid a ah. ilaa haddii malaaig lainoo soo diro maynaan kale malaaigtu dee male gaajo iyo waxba male marka bay nala yaabi lahayn inagoo dee haddaan dambaabno ilan dembi la waayimhayo bani aadamkuy malaaigtu aad u yaabi lahayn maxay dadka leeyihiin bay kuwa aynu afgaranayn oo ina la dhaqana oo wixii inaga ina qabani xagga dhaqanka uu isagana qaban yaa ila ina soo diray subxaana wa tacaala nabiyullaahi maxamed waxaa la weydiiyey magacaagu adduunka ducadan waa ducadii nebi ibraahim wabcad fiihim rasuula minhum yatlu calayhim aayaatika wayuzakiihim yaclimuka waa ducadii nebi ibraahim yaa inta laga soo qaado magacaagu goormuu soo galay baa layidhi adduunka bishaaratu abi may waxa weeye ha ducaau abi aabbahay alla barigiisii wa bishaaratu ciisa wa ru'yatu ummi ra'at nuuran kharaj minhaa ka baxay oo meelo badan tegay khalaas warkaas soo galay wax alla wixii faaliyo ahaa iyo wixii jin arag ahaa iyo wixii taariikhaan ahaa sanadka nabigu dhalan doono waa la isku wada waafaqay inuu nin maxamed la yidhaha dhalan doono magaca axmed wax uga horreeyey ma jiro magaca axmed maxamed shan iyo toban ruux baa uga horreysay shan iyo tobanka ruuxba waxaa lagu daydeeyey bal nabigaa la sheegi wuu dhalan la leeyahay inuu wiilkaagu noqdo yaa kulli u wada dambaysan waayo marka waa ducadii nebi ibraahim oo si kale soo dhigay laqad mana allaahu alla wuxuu ku manaystay cadiyo weyn buu ku galadaysta id waqti bacaa uu diray fiihim dhexdooda rasuulan rasuul oo min anfusihim naftooda oo bani aadamahoo is-afgaranaya yatluu ku aqriya calayhim dushooda aayaatihi aayadihiisa wayuzakiihim wuu ahiri wayucallimuhum lkitaaba kitaabkana uu dahirid waxaa weeye xumaantu ka nahyi wey wayucallimuhum kitaaba kitaabka qur-aankana uu bari walxikmata cilmiga naafic xadiidka ah wain kaanuu haba ahaadaan min qabli hor fi dalaalin baadi mubiinin oo cad qur-aanka kariimka waxaa la yimi waxaa lagu soo dejiyey luqatii ugu fadli badnayd habeenkii ugu fadli badnaa leylatulqadri oo bilowday malagkii ugu fadli badnaabaa keenay axadkii ugu fadli badnaabaa lagu soo dejiyey meeltii ugu fadli badnayd oo xaramka ah lagu soo dejiyey luqatii ugu fiicnayd waa luqadii bisl maxnaha waxaan taa ka wadaa rasuulan minhu nabiga khalqigoo dhan baa loo diray marka luqatulmaka waa adduunka barsamihiisa waana luqada markii luqooyinko dhan laisu keeno kulli luqooyinkaoo kale sidaad u aqridaa way adag tahay waxyaaban baa ku jira luqada carabigu waa fas way kala baxbaxsan taha meel meel ku khaldami male inaga soomaali nasiib wanaag luqadeenu xagga makrajka iyo jiijiidnida iyo kala soocnida waa carabiga lama tahay luqadeenu alxamdulilah rabi alcaalamiin furfad maaha iyo lixlixin maaha marka waa maka waa dhulka barhsamihiisii marka dhulkaa barsamaysa adduunka o dhan baa iman wax tarjuma lawaayimahayo marka diinta markii meel kale la geeyay wax tarjumo carabiga lawaayimahay haddii jiina lagu soo dejin lahaa yaa afgaran lahaa adduunka buu ka fogay marka maka waa mid daawa marka wabcad fiihim rasuulanto nabiy llahi maxamed khalqiga dhan baa loo diray allah wuxuu leeyahay awalamaa asaabatkum markay idin asiibtay musiibatun masiibo dhacdo taasoo qad asabtum aad idin asibteen milaha labalaabkeen qultum waxaad tidhaahdeen anaa xaggee buu haadaakani ka ahaa musiibadii uxud idinku dhacday labalaabkeed baad asiibteen uxud waxaa laga dilay saxaabada toddobaatan baa laga dilay inta badan waxay ahaayeen ansaar bay ahaayeen inta badan markii nabiga laga kala yaacay lix muhaajiriintii kamid ihiyo toddoban ansaartii ah yaa isku soo haday marka maalintaa toddobaatan baa laga deli gaalada maalintaa dhowr iyo labaatan sideed iyo labaatan baa laga deli marka labalaabkeed baad asiibteenoo toddobaatanna waad ka disheen toddobaatanna waad qafaalateen baa layidhi marka labalaabkeed marka dee maalintaa waa maalintaase ku adkaysaa laleeyahay ila idinkuba sidaasaad yeesheen marka xagguu ka yimid hadhihina wuxuu ka yimid idinka dembigiinu ka yimid wey walamaa asaabatkum markaad asiibteen musiibatu awalmaa asaabatkum markay idin asiibto idinku dhacday musiibatun balaayo qad asabtum aada asiibteen milahaa labanlaabkeen qultum ma waxaad tidhahdeen anaa xaggeebu hadaa dhibkanu ka ahaada qul waxaad tidhahda huwa min cindi anfusikum naftiina jihadeedu ka ahaada idinkaa waxbayihin idinkaa kala yaacay idinkaa dambaabo amar diiday qul waxaad tidhahda huwa min cindi anfusikum naftiina jihadeedu ka ahaaday in allaha allana subxaanahu watacaala calaa kulli shayin shay la arko kulli qadiirin kii kara weeyo maalintii bederna isagaa allah guusha idin siiyey maantana dhibaatada allah baa keenay ila way guulaysteen maanta lafteene